alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay shubhada afraad oo ahayd ana liltijaa ila asaalixiina leysa cibaada ana ducaau lmas'alati leysa bicibaada ducada macnaheedu uu yahay dalab iyo su-aal iyo baryo cibaado maaha ayay yidhaahdeen waxaana yidhaahdeen marka taa laga duulo su-aalu الصaalixiina waطalabuu minhum laysa cibaadaة lahu in kuwa saalixiinta ha dhintaan ama ha noolaadaan in wax la weydiisto oo laga dalbaa cibaado la caabuday ma aha mar haddaanay cibaado ahaynna baryadoodu shirki noqon mayso nusuustii adilada ku soo aroortay fii manci ducaai gayr illahi laa tantabiqu calaa dalik adilada diideysa ilaahay cid aan ahayn in la bariyo kuma dabaqmaysa bay yidhaahdeen ducaau lmas'ala oo baryada ah waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen ducaau alcibaada ayaa looga jeedaa oo addoonku inuu sameeyo cibaadaad uu ilaahay subxana wa tacaala wax kaga doonayo ee su-aal iyo dalab loogama jeedo waxay yidhaahdeen su-aasha iyo talabkuna waa nidaa ee ducaa maba ahaba shubhada noocaasa jawaabteedu waxay tahay min wujuh alwajh lawal in la yidhaahdo in la yidhahdo ducaa lmas'ala cibaado maaha oo haddii ilaahay cid aan ahayn loo sameeyo cidda in la caabuday macnuu noqon maayo waa musaadimun linusuus alati samat samat ducaaء اlmasأalaةi cibaada arrintaasi waa arrin si toosoo cad uga hor imaneysa nusuusta iyo adilada baryada iyo weydiisadka cibaado ku magacowday nusuustaasina aada bay u badan tahay waxaa ka mida qowl الnabiy alayh الsalaatu wasalaam fima rawahu الtirmidiyu can anas adducaaء huwa اlcibaada nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi ducadu isagu iyadu unbaaba cibaado ah sida ay ku fasireen aimadu hadday noqoto culamaau tafsiir markay aayadda fasirayaan aayaddu nebigu akriyay alayh isalaatu wasalaam iyo hadday noqoto culamaau shuraax ilxadiidba waxay leeyihiin macanu waxa wey adducaau acdam alcibaada adducaana halkan waxaa looga jeedaa ducaau lmas'ala ayaa looga jeedaa waayo suurtagal maaha in la idhaahdo adducaa alcibaadatu huwa alcibaadatu suurtagal maaha cibaada iyadaa cibaadaa macnaha ansaxaya maaha adducaa macnaheedu waa asu-aalu waalabu huwa alcibaadatu su-aasha iyo alabka iyo weydiisadku isaga ayaa cibaadaa macanaa cibaadadu u weyneed isaga ayaa sababta ay ducadu u noqotay acdam waa ay culimadu yidhaahdeen ducada waxaa si fiican uga dhex muuqda oo mar walba ku jira wasfigii iyo manaadkii ciladii aqwaasha iyo afcaashu ay cibaado ku noqonaysa oo atadalul wاlkhuduuc wa idhaaru اlxaajati wاlfaaqa oo qofku marka uu ilaahay subxaana watacaala baryayo ilaahay waa isu dulleynayaa waana ukhuduucaya waa ukhushuucayaa faqrigiisana waa ka markhaati kacayaa waa qirayaa ilaahayna subxaanahu watacaala baahidiisa ayuu u muujinayaa waxa kale oo uu qirayaa ilaahay subxaana watacaala inuu yahay alghaniy اlkariim marka wixii ay cibaado cibaado ku noqoneysay oo dhan ayaa ku dhan ducada weliba aada uga dhex muuqda wuxuu yihi ibn اlathir raximah اllahu tacala abu sacaadaat inamaa kaana adducaau mukhuhaa liamreyn ducadu waxay u noqotay dhuuxa cibaadada laba sababood axaduhumaa annahu imtithaalu amri اllahi tacaala waa marka koobaade waa shay ilaahay dadka amray ilaahay addoomihiisa wuxuu amray inay baryaan qofka markaa ilaahay subxaana wa tacaala baryay waa qof amar ilaahay u hogaansamay cibaadana sideedaba waxay ahayd aلطaacatu maca tadaluli wakhuduuc wuxuu yihi xayثu qaala udcuunii astajib lakum ilaahay baa addoomaha amray inay ilaahay baryaan udcuuniina waa is'aluunii macnaheedu watlubuu minii waxaa qariina tusinaysaana waa astajib lakum baa ka dambaysa aan idin ajiibe fahuwa maxdu lcibaadati wa khaalisuhaa buuri baryadu waa cibaadadii baraxa tirnayd iyo cibaadada markaa khaaliskeedii sababta kooda markaa waa taa oo inay ducadu cibaado tahay waxaa u daliila ilaahay baa addoomaha amray inay ilaahay baryaan waqaala rabukum udcuunii astajib lakum وإdا sألka عباadي عnي faإنii قريب أجiب dعوة الdاعي إdا dعاn فlيsتجiبوا لي وlيؤmiنوu bي لaclهم يرشhdوn qofka markaa ilaahay baryey ilaahay amarkiisaas uu hogaansamay in ilaahay amarkiisa loo hogaansamo maca tadalulin wakhuduucna waa cibaadada xaqiiqadeedii weyaan athaani buu ihi annahu idaa ra'aa najaaxa alumuuri min allah qaطca amalahu cama siwaahu addoonku markuu ictiqaado arrimuhu inay xagga ilahay un ka najaxayaan oo aan wax guula aan la gaadhahayn oon xagga ilaahay subxaana watacaala aan laga helin qaطca amalow camaa siwa addoonkan ilaahay baryaya markuu sidaa ictiqaaday cidda aan ilaahay ahayn buu ka rajo go-ay oo rajadiisii uu ka jaray wa dacaahu lixaajati ilaahay baanuu baahidiisii iyo muraadkiisii weydiistay wa dacaahu lixaajati waxdahu wa hada huwa aslu cibaada oo cibaadada arkaanteedu maxay ahaayeen almaxabatu walkhawfu wاlraja soo ma marka waxaa ku dhan ducada arkaantii cibaadada ayaa ku jirta oo addoonkani waa addoon cid aan ilaahay ahaynba ka rajo dhiga weeye ilaahumuu subxaana wa tacaala uu rajaynaya walihada ba ilaahay oo qura u bari wa hada huwa asl cibaada marka asalkii wixii cibaada ay cibaado ku noqonaysababa ducada ku jira buu leeyahy ibn اlathir raximah اllahu tacaala araazina tafsiirkiisa wuxuu ku yihi wa qaala اljumhuur اlأcظamu min alcuqalاء ina الducaaء ahamu maqaamaat اlcubuudiya dadka badan dadka miyirka qaba badankoodu waxay yidhaahdeen ducadu maqaamaadka iyo darajooyinka cubuudiyada kuwa u muhiimsan ama qodobka u muhiimsanba weyaan saasay yidhaahdeen marka in la yidhaahdo ducaaء اlmas'alati wاطalb cibaado maaha waa mid nusuustaa khilaafsan oo si cad waxa weeyaan uga hor imanaysa in la yidhaahdo ducada kusoo aroortay qur'aanka ducaaء اlcibaada ayuun baa looga jeeda iyaduna waa amru baطinu musaadimu liلnusuus waa arrin bailo nusuusta si cad uga hor imanaysa aayado qur'aana oo duca lagu sheegay ducada lagu sheegay ducaa masala weeyi aayaadkaasina nas bay ku yihin oo sariix bay ku yihin o ku cadi laa yumkinu ta'wiiluha bilcibaada lagumana awili karo laguma fasiri karo ducada aayaadkaasi lagu sheegay ducaa lcibaada laguma awili karo waayo waa aayaad markaa sariix ku ah ducada lagu sheegay inay tahay ducaa lmas'ala <clears throat> waxaa ka mid ah qowl llahi tacaala qul ara'aytum in ataakum cadaab اllahi aw atadkum الsaacaةu agayr اllahi tadcuun in kuntum saadiqiin bal iyaahu tadcuuna fayakshifu ma tadcuuna ilayh in shaa tansawna ma tushrikuun ilaahay wuxuu yihi waxaad ku tidhaha nebi maxamedow bal ka warama haddii cadaabka ilaahay idin yimaado adduunyadan idinku yimaado ama qiyaamihiiba uu kaco oo u dhaco agayr اllahi tadcuun macnaheedu ma ayr اllahi tasalu tacbuduun ba maya ayr اllahi tasأaluun weeyaan macnaheedu ma ilaahay cidaan ahayn baad baryeysaan in kuntum saadiqiin bal iyahu tadcuun cidaan ilaahayn baryi maysaane ilaahu qura ayaad baryeysaan waana siduu xaalkoodu adkaa markay xaaladdu adkaato inay ilahay qura beri jireen fayakshifu ma tadcuuna ilayhi in shaء وa tansawna tushrikuun ilaahay baa dabeetana markaad baridaan idinka faydaya dhibaatadii aada ilaahay subxaana wa tacaala ugu yeedhateen wa tansawna ay tatrukuuna maa tushrikuun shirkigaasi waa maxay waa shirku fi ducaa oo baryadii ay ilaahay cid aan ahayn baryayeen dhibaatada horteed iyo markaa ay ladan yihiin ay barwaaqaysan yihiin ayuu ilaahay subxana wa tacaala shirki ku sheegay oo aayaddan waxaa fasiraysa aayadda kale faida rakibuu fi lfulki dacw llaha mukhlisiina lahu diin falama najaahum ila lbari ida hum yushrikuun wجه dilaalة hadihi الآية عalى الmasألة waxa weeye waadixo waxa weeyaan waa waa caddahaye sida ay u tusinaysaa waxa weeyaan faykشhifu ma tadcuuna ilayh baa ku jirta alkashfuna huwa ijaabaة الduعاء alkashfu qur-aanka wuxuu ugu soo arora bimacnaa ijaabat ducaa marka ilahay ducadii buu idinka aqbalayaayo dhibka aad ka barideen inuu idinka dulqaado ilahay idinka dulqaadiyo macnaheedu waa sidaas wey marka aayaddan ducada lagu sheegay waa ducaau lmas'ala taasina waxay burinaysaa qowlkooda ah adducaau fi lqur'an wa ducaau cibaada waxa kale oo lamida qowlu llahi tacaala qul idcu ladiina zacamtum min duunih falaa ymlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila waxaad ku tiraa nebi maxamedow barya kuwa aad sheegateen inay aaliha yihiin allah sukadi walaa ymlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila awooduma laha dhibaatada inay idinka dulqaadaan iyo inay idinka xawilaan idinka wareejiyaan toona awood ay u leeyihiin ma jirto aayaddanna aayadda hore ayay la mid tahay oo ducadan lagu sheegayaa waa ducaaء اlmasأalة falaa ymlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila kashfigu saynu sheegnay waa ijaabaة الducاء walihada wuxu uhi badruddiin اlahdal oo ka mida culimada shaaficiyada oo saaxibu kitaab tuxfaة الzamaan wاlistiغaaثaة bاlmashaa'ikhi alamwaati wاlaxyaa mima aطbqa calayhi اlmutaأkhiruuna min almutasawifa buuri in la bariyo mashaayikhda kuwa dhintiyo kuwa noolba waxyaabaha ay isku waafaqeen kuwa wakti ahaan dambeeye ee suufiyada ahi mid ka mida weeye walam yunqal can isalaf almutaqadimiin salafkii hore inay qof bani aadama baryeen oo dhintay ama noolba ay weydiisteen wax ilaahay inuu awoodo lagama soo naqilin limacrifatihim ana alistigaahata bigayr اllahi tacala laa tajuusu walaa tanfac waa selafkii hore waxay yaqaaneen ilaahay cidaan ahayn in la baryaa inaanay banaanayn sharci ahaan nafcin aanay lahayn qaala allahu tacaala qul idcu ladiina zacamtum min duuni falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila aayaddaas ayuu kadibna u keenay waayo waxaa kaloo ka mid a ah adilada lagu sheegay adducaa oo looga jeedo ducaa lmas'ala qowl اllahi tabaaraka wa taعaalى aman yujiib اlmudara ida dacaa waykshif الsuu wayajcalkum khulafaaء اlarضi a ilah maca allah ida dacaahu ida sa'alahu wey qof dhibaataysan baa laga hadlayay wayakshifu su-ana waa la daba dhigay oo macnaheedu ya ijaabat ducaa dalabkii iyo su-aashii in looga jawaabo arrin kale wuxuu yahay oo shubhadaa burinaya shubhadaa odhanaysa adducaa idaa uطliqa fi sharci waa ducaau alcibaada iyo ducaau lmas'ala ma aha oo aayaadka ducaau gayr illaahi ka warramaya oo dhami ducaau lcibaada un baa loo jeedaa ducaau lmas'ala looma jeedo waxaa burinaya ana akara isticmaali اducaaءi fi اlugati fi الsu'aali wالطalb ereygan adducaa waa erey carabiya wey carabi macnaha inta u badan ay u isticmaashay adducaa waa bimacna alab wasuaal macnahaasa haalib u ah walihaada adducaa haddii la ilaaqo waxaa lagu fasirayaa su iyo alab baa lagu fasiraya waa macne intii u badnayd carabiya u isticmaashay ibnu sayidi wuxuu ku uhi fi lmukhasas ducada markuu tacriifinayuu qeexayey alabu aalibi lilficli min gayrih waa mid dalbaa cid kale inuu ka dalbo ficil iyo samayn kaasaa ducaa la hahda wakadalika alkhaaabiyu raximah llah kitaabka uu ducada uu kaga hadlo isna saasuu ku qeexa waxaa la mida alxaliimi fi lminhaaj adducaa huwa qowl lqaa'il ya allah ya raxmaan ya raxiim wama ashbaha dalika wahuwa ayضa nida oo nida iyo ducaana inay isku mid tahay buu tilmaamay wakadalika shawkani wuxuu yihi macna ducaa xaqiiqata wa sharca huwa alab ducadu fi luqati اlcarab iyo fi sharciba waxaa asal u ah oo haaliban ereygaa marka la iطlaaqo looga jeedaa waa alab wasu'aal marka ereygan macnihii u haalibkaa ee inta u badan carabiya u isticmaashay sidee loo odhan karaa loogama jeedaba alabii su-aal loogama jeedo waxaa iyaduna lamid a akaru isticmaal ducaa fi kitaabi wasuna wa fi suaali waalab oo aayaadka qur-aankaa ah ee ducada ka hadlaya badankoodu ducadaasi ay ka hadlayaan waa ducaau alabi wasuaal ee lcibaada maaha kadalika axaadiida nabiga alayh isalaatu wasalaam ee kusoo aroortay fi ducaa ducaau alabi walmasalati ayay ku saabsantay kuwana waa cagsiyeen waxay dhaheen ducada lagu sheegay nusuusta gaar ahaanta la diidayo ee shirkiga lagu sheegayo ee cidda ilaahay cid aan ahayn u leexisay lagu dhaleecaynayo ee waciidka iyo goodiga loo sheegayaa waa ducaa lcibaada una ducaa lmasala maaha bay yihahdeen culimada saasoo kale kutubta xadiidka qortay sa umahaatu kale bukhaari iyo muslim iyo asunan اlarbac waxaa ku yaala kutubtooda kitaab la kitaabu dacawaat kitaabu addacawaat dacawaadka ama waxay uga jeedaan ducaa lcibaada mise ducaa lmasala bay uga jeedaan waxay uga jeedaan ducaa lmasala waxaana taa cadaynaya sida haalibka axaadiida ay ku keenayaan kitaabka iyo abwaabtiisu waa axaadiid ku saabsan ducaa alab wasu'aal xadiid ku saabsan ducaaء اcibaada ma aha waxaa lamida culimada kutub gaara ka qortay ducada kutubta gaarka ducada laga qorayna aada bay u badan tahay culimada qaarkood waxay yidhaahdeen qarnigii lixaad iyo intii ka horeysay ilaa lixdan kitaab baa loo gaar yeelay qadiyat ducaa oo ka tabaraani baa ka mid oo ka khataayo baa ka mid oo aada bay u tiro badan kutubtaasi ducada ay ka hadlayaan waa maxay sida haalibka ah haddii kutubtaa dhexdeeda ereyga ducaa lagu xuso waa ducaa alab wasuaal wey ducaa cibaada maaha waay qarnigii lixaad dabadi isna kutub aad u tiro badan baa laga qoray ducada ducada loo jeedaana waa ducaau almasala walab wasuaal haddii lagaba soo qaado in nusuusta ducada soo aroortay looga jeedo ducaa cibaada macnaheedu miyuu noqonayaa ducaau alabi wasuaal haddii ilaahay cid aan ahayn loo leexsho shirki maaha oo cidda in lagu caabudana noqon mayso jawaabtu waa maya waxaanan maya u leeyahay lianna ducaa almas'ala yadkul fi ducaai alcibaada sidaa sheekhu uu sheegay qofku hadduu ilaahay baryo qof ilaahay caabuday weeyaan dee ilaahay amarkiisii buu uhogaansamay ilaahay baa yihi udcuunii deetana amarkaa ilaahay buu qaatay markaasuu ilaahay baryey mar haddii baryadu marka ilaahay la baryo ay cibaado noqonayso wixii ilaahay uun subxaana watacaala uu awoodayey cidaan ilaahayn haddii la weydiisto laga baryana cidda in la caabuday bay noqonaysaa marka haddii xataa la hahdo ducada nusuusta lagu sheegay waa ducaa lcibaada dee ducaa way hoos imanaysa lana ducaa masalati nooc min anwac cibaada waa nooc kamida ah anwaacda cibaadada waxay isku dayaan qubuuriyiinta mutaahiriinta ahi annida iyo adducaa inay kala tafriiqiyaan waxay yidhaahdaan yani nida kaste duca maaha oo nidaaga iyo iyo ducadu waa kala duwan yihin waxaynu leenahay annidaa iyo adducaa waa isku mid mar haddii mid walba dalab uu ku jiro iyo su-aal waa isku mid waxaana taa tusinaya qur-aanka kariimka ah ilaahay ducadii buu nidaa ku magacaabay dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya id naadaa rabbahu nidaan khafiya rabbigiibuu dhawaaqay dhawaaq markaa isagu inuu ismaqashiiyey dhawaaqaasi muxuu ah dee ducuu aha qaala rabbi inii wahana alcabmu minii washtacala arasu shayba ilaa akhiriha ilaahay buu ilme ka baryay waxaa kaloo ilaahay uu ku cadfay nidaaga ducada cadfa taradufin ilahay subxana wa tacaala wuxuu yihi kamaali ladi mahalu ladiina kafaruu kamaali ladi yanciqu bima laa yasmacu ila ducaaa wa nidaa waxaa iyaduna sariix ku ah ducadii nabiy nuux ilahay mar nidaa buu ku sheegay nuuxa id naadaa min qablu naadaa macnaheedu waa daca fastajabnaa lahu baa ka dambaysa halkan nidaa baa lagu sheegay nabiyullaahi nuux wuxuu sameeyey aayado kalena ducaa baa lagu sheegay fadacaa rabbahu anii maqluubun fantasir dacaa iyo naada inay isku macno yihiin ayay taasi tusinaysaa waxaa kaloo ay yidhaahdaan baryadan saalixiinta aanu baryayna waa tawasul iyo wax lamida waxaynu leenahay mar haddii aad weydiisanaysaan wax ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodin ama mid dhintay aada baryaysaan ama mid maqan aada baryaysaan waa caabudis aada caabuddeen oo xaq cibaado ilaahay kelidii uu lahaa ayaad iyaga u yeeshay magac kale inaad u bixisaano waxba xaqiiqada ka bedeli mayso oo alasmaa laa tugayir alxaqaa'iq haddii shirkigii tawxiid loo bixiyo magacaasi xaqiiqadii waxba ka bedeli maayo xaqiiqadu waa shirku hilibkii geela haddii magac kale loo bixiyo xaqiiqadii hilibka geelu mar hadday joogto axkaamtii hilib geelu lahaa ayuunba yeelanaysa khamrigii haddii magac kale loo bixiyo mar haddii wasfigii uu khamri ku noqonayo waxani uu joogo o uu jiro khamri unbu ahaanay magaca loo bixiyo wuxuu doonaya baa noqdee mushrikiintuba shafaacadoon iyo qurbadoon iyo waxaasay ku magacaabi jireen cibaadada ilaahi subxana watacaala cid aan ahayn ay caabudayeen waxyaabaha ay aadka ugu celceliya waxaa ka mid a ah inay yidhaahdaan mutanaaqidiin baa tiin oo mar waxaad odhanaysaan ilaahay cid aan ahayn in la baryaamo banaana marna waxaad odhanaysaan ilaahay cid aan ahayn in la baryaa waa banaanta marna waxaad odhanaysaan waa xaaraan ilahay cid aan ahayn in la baryo laakiin shirki maaha marka mutanaaqiduuna baa tihin fi mas'alati ducaa ducaa lmas'ala yaa ka jawaabi karaya shubhadaas haye tafadal haye marka waxaynu leenahay anagu maanaan odrhan الsu'aal والطalb waa cibaadaة calى kuli xaal mar walba waa cibaada maynaan odhan soo ma bal waa afcaasha marna cibaado noqdo marna aan cibaado noqon afcaasha noocaasina inay inay jirto nusuustuna way tusise waana wax laysku waafaqsan yahay wey ficil mar cibaado noqonaya marna aan cibaado noqonay sujuuddaaba dee tusaalo ah sujuuddu mar cibaaday noqotaa marna waxaan cibaadahay bay noqotaa qofku hadduu qof bani aadama u sujuudo laguma xukumi karo kufri iyo shirki ilaa la ogaado alxaamil cala sujuud hadduu idhaa taxiyaan uga jeedo waa sidii saxaabada qaarkood nabiga calayh salatu salaam ay u sameeyeenba iyagoo salaan uga jeeday rasuulka u sujuuday rasuulku waa ku inkiray laakiin shirki baad samayseen rasuulku calayh salatu salaam o dhan hadduu uga jeedo markaa sujuudda cibaado oo dee khuduuc iyo tadalul iyo tacdiim uu ku jirana waa shirki hadduu sanam u sujuudana waa shirkun biijmaci alculamaa an sujuuda lisanm laa yaxtamilu ila an yakuuna cibaadata sanam in loo sujuudaa macno kaloo yeelan kartaa ma jirto oon ahayn in qofku sanamkaasi uu caabudayo waay marka waa ficil muxtamila baan uga jeedaa sujuuddaas kadalika adducaa walistigaatha walisticaada oo nusuustii bay ku soo aroortay iyadoo ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn la magan gelayo iyadoo rasuulka calayh salaatu wasalaam isagoo nool oo xaadira wuxuu awoodo markaa iyada oo arrintu ku saabsan tahay in la magan oo ninkii abu mascuud uu garaacayey se muslim saxiisa ku wariyey addoonkiisi waa ki yihi acuudu birasuuli illaahi minka rasuulkuna alayh isalatu salaam ma inkirin marka anagu odhan mayno ducaau ayr illaahi mulaqan waa shirki ducaau ayr illaahi mulaqan shirki maahana odhan mayno waxaan leenahay duca ducadu xaaladay cibaadada tahay ee ay ka dhalanayso in khasaaistii iyo awsaaftii rabbi cidaan aan ilaahay subxana watacaala lagu sifeeyo waa ilaahay cidaanan haddii loo yeelo ama la baryo shirki bay noqonaysaa xaaladda aanay cibaado ahayna shirki maaha laakiin ma banaantay in makhluuq la baryo mise ma banaana asalku makhluuqii wax la weydiistaaba waa inaanay bannaanayn ilaa xaalado gaaroo shareecadu ay ka soo reebtay mooyaane taasi waa taas marka wax tanaaqudi meesha kuma jiro waa xaalado kala duwan ayay axkaamtaasi ku saabsan tahay tanaaqudkuna waa xaalad isku mida ah in axkaam kala duwan la siiyo kaasaa tanaaqud la idhahda iyo isburin waxaa kaloo shubahaadkooda ka mida inay yidhaahdaan ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn in loo dhawaaqay sida nebiga oo kale calayh isalaatu wasalaam isagoo weliba meyita ayaa saxaabada ka sugnaatay markaa taasiba mar haddaana shirki ahayn baryada ilaahay cidaan ahayn la baryaa shirki maaha tusaale waxay odhanaya waa tii faatima lahayd radia allahu canha waa abataah waa abataah waxay ujeedaan rasuulka alayh isalaatu wasalaam waxay ka dhigan allah alla soomaalia hadii loo rogo waxaan leenahay taa lama yidhaahdaba ducaa waxaa la yidhaahdaa nudba annudbana macnaheedu waa nidaau muwajahun lilmutawa lilmutafajaci caleyh nidaaun muwajahun lilmutafajaci caleyh waa dhawaaq lagu wajaho dhawaaq lagu wajaho mid loo damqanayo oo aabbahaadoo tusaalaaan xanuunsanaya saa tiri allah aabbahayo ilaahay ha ku shaafiyo ama hooyadaabaa xanuunsanaysa markaasaad saas oo kala tiri ama aabbaha baa geeriyoobay geeriyooday saa tiri allah aabbo meel baad nagu bannaysa aada noo buuxin jirtay nud baa la idhaahdaa oo waa nidaau muwajah lilmutafajic caleyh aw lilmutawajaci minhu ama waa nidaa iyo dhawaaq lagu wajaho mid isaga yanaa laga damqanaya oo isagu ku xanuujiyey oo caaisha radi allahu canha waxay tihi waa rasaa alla madaxaay rasuulkuna alayh salatu slam wuxu uhi wa ana waa rasaa anigana alla marka macnaheedu waa maxay maanaa madaxa aada xanuun xanuuniyu weeye oo madaxa xanuun igu haya macnuhu waa sidaas hadalkan markaa faatima ay tihi waa abataa saxaabo kalena waa laga soo wariyey inay dagaalada qaarkood dhexdooda lahaayeen waa muxamadaa oo macnaheedu maa inay nebi maxamed alayh isalatu salam wax weydiisanayeen laakiin waa min baabi nudba weeye oo diintii nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam ayay u damqanayaan oo yatafajacuuna calayha waxaana isku boorin isku dhiiri gelinayaan in diinta loo dagaalamo oo la difaaco laakiin ujeeddadu maaha kan dhintay wax la maqashiiyo laysa almaqsuudu min الnudbati ismaacu lmeyit kan dhintay in hadalka la maqashiiyo ujeeddadu maaha fadla can an yusأala wayuطlaba minhu walihaada waxaa saxaabada kasoo soo aroora ee aathaara kuwa kuwo kalaba oo nudbadaasi ku saabsan laysa fiiha alabun walaa su-aal wax alabi kuma jiro oo inay wax weydiisanayaan oo noo gargaar ama noo hiili ama wax lamida intaa midna kuma jirto marka iska nudba ayaa taasi la idhaahdaa sheekh sulayman ibn cabd illaahi tacaala inaanay ducaau gayr illaahi ahayn taysir caziilxamiidka ayuu ku sheegay dadka qaarkoodna labadaas ay isku khaldaan oo alfaada min baabi nudba ah ayay markaa u daliishadaan ducaau hayr illah ducaa hayr illah macnaheedu waa alab iyo su-aal cid aan ilahay in lagu wajahay nudbadana laysa fiiha su-aalu walaa alabun waxaa la mida nidaun istixdaar fi lqalb inaad la hadasho tusaale ahaan qof dhintay qof dhintay baad la hadlaysaa oo qofkaa dhintay ayaa takhayulkaaga wuxuu la mid noqonayaa sidii mid kula joogo kale yani sida uu qalbigaaga xaadir ugu yahay sidii mid kula joogo kale ayaa tukhaaibuhu tusaaleaan hooyadaabaa geeriyootay oo tusaale qabrigeedii baad dul tagtay markaasaad u ducaysa kadib aad tidhi hooyo alla hooyo ilaahay ku naxariisto asalaamu calayki yaa ummi waan ku salaamayaa hooyooy hooyoy sidanaad ahayd hooyey tanaad ii tartay hooyey dabada waxaasaa i gaadhay waa nidaa istixdaar baa la idhaahdaa waxaa ka mid a gabadhii khanse la odhan jiray walaalkeedii sakr markii uu geeriyooday rahaagii ama baroordiiqda u samaysay waxaa ku jiray yaa sakru man man lixawaadith dahri sakriyow dhacdooyinka waktiga yaa u jooga talow aman yusahilu raakib اdacri raakib alwacri aman yusahilu raakib alwacr waxaa la mida khiطaabkan aynu rasuulka alayه الsalatu salaam ku wajahno fi الtashahud oo maxaynu dhahnaa aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu wakadalika khiطaabka aynu ku wajahno alamwaat fi اlqubuur markaa dadka dhintay xabaala ku jira aada booqateed u ducaynayso asalaamu assalaamu calaykum ahla daara qowmi mu'miniin marka waxaas waxaa la idhaahdaa nidaa alistixbaar fi lqalbi baa la idhahdaa oo qofkii dhintay baa se qalbigaagu ugu xaadir yahay qalbigaagu ugu xaadir yahay marka la eego sida uu ku hor joogo kale ayaad ula hadlaysaa lakin laysa fi dalika su-aal wa hadday su-aali raacdo iyo inaad wax weydiisanayso od leeda waxa i qabo ama waxa iga magan geli ama waxa iga badbaadi markaa ducaa buu noqonaya laakiin mujarad nidaa dhawaaqis qura oo alab iyo su-aali aanay la socon ma noqonaysa taasi ducaau gayr ilaahigii shirkiga ahayd oo waxaan u sheegayaa masalada dadka qaarkood ahlu tawxiidka laakiin masaa'il tawxiid si daqiiqa ah aan u fahmin baa laga yaabaa ku yar inay iska idhaahdaan waxaas waa shirki mar haddaad u yeedhaba oo xarfunidaaba aad ku isticmaasho waxaa loo yaqaano markaa nudbaduna waa nooc ka mida nidaaga laakiin waxyaaba kaga duwanya baa jira xarafka loo isticmaalaa waa waa waa muxamada waa abataah kaasa asalo ah yaada da nidaagaana qaliilan baa loo ayaa lagu isticmaalaa nudbada oo ya muxamadah ama yaa abatah iyaduna nudbo way noqotaa laakiin waa qaliil wuxuu kaga duwan yahay laa yajuusu xadfu aalat nudba oo in la xadfo waada iyadoon yaana aan la isticmaalin luqatan wax banaan ma aha xagga icraabtana manduubku wuxuu la mid yahay un munaada oo icraab lmanduub waa icraab lmunaada oo haddaad ya waa muxamada muxamada oo manduubka ah icraabtii munaadaha ayuun baa la siinaya un wixii la craab jiro la craabaya marka magaciina alif baa xagga dambe laga raaciya waa ku filan tahay intaasi mararka qaarkoodna alifka habaaba laga sii dambaysiiya waa muxamadaahu waa muxamadaa haddii la idhaana iyada lafteeduna waa waa nudba wey oo waayo shubhada shanaad ashubha اlkhamisa shubahadan waxay ku saabsan tahay inay shafaacada in nebiga ilaahay shafaaca uu siiyey oo shafaacatu nebiy ay tahay xaq iyo wax jira ay u daliishanayaan in la baryi karo rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ana man yunkiru shirka faqad ankara shafaacat rasuul saasay ka dhigayaan qofka shirkiga diido in rasuulka alayh salatu salaam bacda mowti in la baryo diida iyo saalixiinta in la baryo diido shirki ku sheegaana qofkaasi waa qof shafaacadii diiday ayay odhanayaan marka shubhada afraad hanaad shubhada shanaad khulaasadeedu waxa weeye man ankara ducaaء الصاalixiin طalba lishafaacatihim cinda allah wa munkiru lishafaacati الnabiyi salى اllahu alayه wasalam taqriibka kaag man ankara ducaaء الصaalixiin qofka diida saalixiinta in la baryo oo wax la weydiisto oo iyagoo dhintay la baryo ama iyagoo maqan ama iyagoo nooloo joogaba wax ilaahay mooy cid kale aanay awood in la weydiisto qofka diida iyadoo sababta loo baryayaana ay tahay alaban lishafaacatin cinda allah doonis la doonaya awgeed inay ilahay agtiisa ka shafeeco qaadaan fahuwa munkirun lishafaacati nabiyi sala allahu alay wasalam oo qof shafaacadii nebiga diiday bay odhanayaan jawaabtuna waxay tahay saddex jawaabood bay leedahay shubhadan jawaabta koowaad waa in nafyi lagu jawaabo la idhaahdo naxnu laa nunkiru shafaaca walaa natabara minha anagu shafaacada ma diidanin bal si dhaba ah ayaan u rumaysanahay inuu rasuulka ilaahay shafaaco qaadayo ilaahayna ka shafaaco aqbalayo marka inaad tidhaahdaan shafaacadaad diidan tihiin waa waa firya weyi bail arrinta noocaasi ah shirki baad diideen hadaad ka odhan lahaydeen baad ohanaysa shafaacadaad diideen waa wixii aynu ku magacownay alxujaj alcaatifiya oo dadka caadifadooda ayaa la rabaa in lagu kasbado wixii aad diiday la odhan maayo wuu diiday waayo diidmadiisu inaana ceeb ahayn baa soo baxaysa la odhan maayo qofkani shirkigiibuu diiday waxaa la odhanayaa qofkani karaamaadkii awliyadu diiday qofkani shafaacadii nebigu diiday qofkani salliga nebiga alayh isalatu salaam ayuu diiday sida kuwan axzaabtao kale waxay odhanayaan tacaawunku diiday ma odhanayaan tafaruqu diiday iyo dadka muslimiinta inay axzaab kala noqdaan ma odhanayo ereygan axzaabna marka casrigan culimadu ay ilaaqaan waxay uga jeedaan oo iska caddahay wey marka waxay ka mid tahay tadliilka iyo talbiiska in iyada oo macne curfiya looga jeedo qofku macne lugawiya uula noqdo culimadu ma xisbi lugawiya bay diidan yihin <laughs> xisbi waxay diidan yihiin istilaaxiya oo curfiya waxaa imika jiraa fatawadooda dhan eg waay annagu waxaanu diidnay in nebiga calayh salatu salaam cibaadaadka wax ka mida loo sameeyo iyadoo lagu sababeynayo in shafaacadiisa la doonayo lakin shafaacada maanaan diidin jawaabta kood waa jawaabta labaadna waxay tahay in la yidhaahdo shafaacada waa ogole lakin shafaacada yaa leh shafaacada inuu ilaahay leeyahay baanu aaminsanay marka qof nool oo xaadiro kula jooga waa laga dalbi karaa inuu ku shafeeco qaado bimacnaa inuu ilaahay kuu baryo laakiin shafaacada ilaahay baa leh cid kalena ma laha ilaahayna subxaana wa tacaala shuruud buu shafaacada ku aqbalaa wejiga saddexaadna waxa weeye in la yidhaahdo inuu nebigu aakhiro shafeeco qaadayo ilaahayna ka shafeeco aqbalaya qofna u banayn mayso inuu nabiga calayh isalaatu salaam baryo intuu dhintay kadib waayo duurtu waa mukhtalifat laxkaam daaru waa kale axkaam duwanye daartan adduunyo iyo daaru lbarzakh iyo daaru laakhira midna mid loogama qiyaas qaadan karo haddii mid mid ta kale looga qiyaas qaato tashbiih baila baa ka dhalanaya ama tactiil baa ka dhalanaya kamaa huwa shanu fi asmaa illaahi wa sifaatihi maca asmaai wa sifaati lmakhluuqiin wuxuu uhi fain qaala hadduu idhaahdo atunkiru miyaad diidantay shafaacata rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam nebiga ilaahay inuu shafeeco qaadayo wa tabra minhaa miyaad ka beri noqonaysaa taa shaqo kuma looma aaminsani miyaad odhanaysaa baqul waxaad tira laa unkiruhaa shafaacada nebiga diidi maayo walaa tabarau minha kana beri noqon maayo bal huwa nebigu salى اllahu alيه wasalam ashaafici waa ka shafeeco qaadaysa nusuustu tusisay mutawaatirka almushafacu ee laga shafaaco aqbalayo wa arju waana rajaynayaa shafaacatahu inuu nebigu ii shafeeco qaado walaakina shafaacata hase yeeshee shafaacadu kulahaa dhammaanteed lilahi ilahay bay usugnaatay oo ilahay baa iskale kama qaala tacala ay liqowli اllahi tacaala ilahay uhi qul waxaad tidhaahdaa lilaahi ilaahay ayuunbay usugnaatay oo iska leh ashafaacatu shafaacadii jamiican xaalo noocyadeedao dhami ay dhan yihiin marka kaafku asal ahaan dee tashbiih baa loo isticmaalaa laakiin tacliilla waa loo isticmaalaa maadan markaa ka dambaysaana waa waa masderiyo oo maada iyo ficilka maadiye qaale ka dambeeya ayaa masder lagu waawinaya ka qowl اlahi tacala oo markaa la odhanaya liqowli illahi tacaala marka aayaddu waxay tusisay shafaacada inuu ilaahay iska leeyahay waayo jaar majruurkii baa lasoo hormariyey qaacidada carabiyaduna waxay odhanaysaa taqdiima xaqu takhir yufiid اlxasn wixii xaqiisu ahaa in la dib mariyo in lasoo horumariya xasri bay faaideysa macnaheedu yahay in xukunka isaga lagu koobayo waxaa laga hadlaya in isaga lagu koobayo cidda isaga kasoo hadhana laga anfinayo marka maaa uxuu noqonaya shafaaco ilaahay un baale cid kalena shafaaco shuqul kuma laha walaa takunu shafaacadu ahaan mayso oo xaasili mayso ilaa taxsul ilaa bacda idn illaah ilaahay markuu idmo dabadeed mooyaane waidn illaahi lishaafic ka shafeeco qaaday inuu shafeeco qaado ilahay inuu idmo mooyaane shafaaco dhici mayso ka loo shafeeco qaadayna ilahay inuu idmo in loo shafeeco qaado kama qaala tacala ay liqowli llahi tacala ilaahay uu ihi man da ladii waa kuma alladii kaas oo yashfacu shafeeco qaaday cindahu ilahay agtiisa ila biidnih ilahay ogolaanshihiisa inuu ku shafeeco qaado mooyaane marka aayaddu anahu laa shafaacata ila biidn illah shafaaca inaana jirin ilaa ilaahay uu ogolaado oo waxaanay xoojinaysa shafaacada ilahay inuu leeyahy iyo talabaad oo ah xusulu shafaacati bacda idn illah alistinaau min anafyi ihbaatun shay manfiya haddii wax laga soo reebo waxaa shayga manfigee la diiday laga soo reebay waa waa muhbat waa mid la sugayo weeye marka shafaacada la diiday oo dee e, istifhaamtu waa istifhaam inkaari ah walaa yashfacu axadu cinda allahi subxaana wa tacaala sidaa in la yidhi bay ka dhigantay haddaad idinku haysaanna bal keenoo sheega marka nafyigaasaa laga soo reebay ilaa biidni shafaacada biidni illaahi ah marka shafaaco biidni illaahi ah ilahay ogolaanshihiisa ku imanaysa ku xaasilaysaa oo ku dhacaysa inay jirto ayay taasi la tusinaysa alistinaau min anafyi wa ihbaatu walaa yashfacu ma shafeec qaadayo nabigu fii axadin axadna u shafeeco qaadi maayo ila bacda an ya'dana allahu fiih intuu ilaahay u ogolaado dabadeed mooyaane kama qaala tacala sida ilahi uhi walaa yashfacuun malaaigtu u shafeeco qaadi maayaan ila liman irtadaa miduu ilaahay raalli ka noqday in loo shafeeco qaada mooyaane marka halkan sheekhu raxima llahu tacala wuxuu ku tilmaamay shafaacada horta inuu ilaahay leeyahay noocyadeeda oo dhan ilaahay oo ogolaado in la shafeeco qaado mooyaane cidna inaana shafeeco qaadayn waxaa kaloo uu tilmaamay shuruudda shafaacada waxaa kow ka ah idn اllahi subxana wa tacala fi shafaaca ilahay inuu ogolaado in la shafeeco qaado waxaa laba ah rida اllahi can shaafic ka shafeeco qaadaya ilah inuu raalli ka yahy waxaa saddex ku ah rida llahi cala lmashfuuci lah ka loo shafeeco qaadayna ilahay inuu raalli ka yahay intabana nusuusta ayaa tusisay kadibna wuxuu sheegay shardiga koobaad ee ilaahay cid uu ugu ogolaanayo in loo shafeeco qaado la-aantiina qofna ilaahay raalli aanu ka noqon ahayn laa shaafic walaa mashfuuc shardigaasi waa maxay waa atawxiid oo mid ahlu mid ahlu taw aan ahlu tawxiid ahayn ma shafeeco qaadayo oo ilahay raalli kama aha kaas mid aan ahlu tawxiid ahaynna loo shafeeco qaadi maayo waayo mid shirki ku dhinta ilahay raalli kama ah wa huwa buu yihi ilaahay laa yarda raalli ma noqdo kama noqdo ila tawxiida towxiidka mooyaane tawxiid waxaana ilaahay raalli kuma noqdo qofna raalli kagama noqdo waxaan tawxiid ahayn wax kastoo kale uu samey ilahay raalli kaga noqon maayo towxiid bu ilahay raali kaga noqonaya kama qaala kama qaala tacaala ay liqowli lahi tacala ilahay uu yihi waman yabtagi ka doona hayr alislaam islaamka waxaanan diinan diin ahaan u doona falan yuqbala minhu laga aqbali maayo maxaa looga aqbali waaye waxaan ilaahay raalli ku ahayn marka waxay odhan kartaa ayadda islaam baa lagu sheegay tawxiid laguma sheegin de alislaam bimacna tawxiid in badan nusuusta ugu soo arooray xataa haddii islaamkii oo diintii guud loo jeedana waana sida daahirka uu yahay dee islaamka asalkiisu waa tawxiidka oo laa islaama ila bitawxiid waxaa kaloo xoojinaya xadiidu abi hurayra fi lbukhaari wagayrihi oo rasuulka wuxuu ku yihi man ascadu nnaasi bishafaacatika ya rasuul allah yaa shafaacadaada u mudan rasuulka ilaahay qaala man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbihi qofka laa ilaaha ila اllah ku dhawaaqa iyadoo laa ilaha ila lah ikhlaas ahaan uga soo baxday towxiid qalbigiisa ku jira laa ilaha ila اllah ay tahay faida kaanat shafaaca shafaacada hadday ahaatay kullaha dhammaanteed lilaahi ilaahay mid u sugan oo ilaahay uu leeyahay walaa takunu aanay dhacahayn ilaa bacda idni ilahay markuu ogolaado kadib mooyaane walaa yashfacu nabiyu sala la alay slm nabiguna aanu shafeeco qaadayn walaa hayruhuna aanu shafeeco qaadayn fii axadin axadna aanu shafeeco qaadayn xataa yadana allahu fiih ilaa ilaahay uu ogolaado walaa yadanu ilaahayna aan u ogolaanayn shafaaco qaadista iyo in loo shafeeco qaado toona ila liahli tawxiid ahlu tawxiidka mooyaane tabayana waxaa caddaatay ana shafaacata shafaacadu kullaha dhammaanteed lilaahi ilahay inay usugnaatay waxaan shafaacadii ka dalbayaa minhu ilaahay baan ka dalbayaa nuska qaarkoodna fatlubhaa minhu mar hadday saa tahay dee ilaahay ka dalab oo ilaahay weydiiso oo cid kalaha ka dalbi laakiin fa minhu baa ka fiican oo hadalka ka dambeeyaa tusinaya o fa aquulu fa shafaacadii baan dalbaya minhu ilahay baan ka dalbayaa fa aquulu waxaan odhanayaa allahuma ya allahu laa taxrimnii ha iga qadin shafaacatahu nebiga shafaacadiisa allahuma shafichu fiya ilaahay ou shafeece qaadku i shafeeco qaada aqbal shafaacadu nabigu ii shafeeco qaadaya ka aqbal iyo wa amhaala haada kaa wixii markaa shabahee ducooyin aan ku ducaysanaya ee qof dhintay anigu markaa shafaaco weydiisan maayo markaa sheekhu raximah llahu tacaala shubhadan si guud buu uga jawaabay shafaacada inuu ilaahay leeyahay shafaacadu inay shuruud leedahay taana inay ka dhalanayso in ilaah laga baryo cid kale aan laga baryin laakiin waxaynu leenahay horta shafaacadu wax kale maaha saynu hore usoo aragnay waa ducaa soo ma qofkan shafaaco qaadaya wax kala samayn maaye ciddan u shafaaco qaadaya uu ilaahay u baryayaa soo ma markaa shafaaco qaadku axwaal buu leeyahy marka laga eego qof ma la odhan karaa ma la weydiisan karaa inuu kuu shafeeco qaado bimacnaa inuu ilaahay kuu baryo arrintaasi axwaal bay leedahay kala axkaam duwan oo mar qofkii waa xayun xaadirun marna waa qof meyita oo fi lbarzakh ku jira alxayaat lbarzakhiya marna waa qof eh, lasoo saaray oo dib loo nooleeyey oo qiyaami jooga walaa shaka nebiga alayh isalaatu salaam iyo ambiyada iyo qof kastaaba inuu marayo saddexdaa xaaladood marka rasuulka alayh salatu sla hadii layna weydiiye ma la weydiisan karaa shafeece qaad waxaynu leenahay fi dalika tafsiil arrintaasi xukum qura ma laha tafsiil bay leedahay axwaal baanay leedahay xaaladda koowaad waa nebigu alayh salatu salaam intuu noolaa rasuulku alayh salatu salaam intuu noolaa waa banaanayd in la idhaahdo ii shafeece qaad macanaheedu y ilaahay ii bari oo arrin adduunyadanba ka dhacaysa in la weydiisto sida istisqaagii oo kale xadiidka anasi saxiinka ku jira ninka caraabiga muxuu ihi eh, fadcu llaha yasqiina macnaa ilaahay nooga shafeeco qaad weyaan macnaheedu ilahay noo baryo ilahay nooga shafeeco qaad waa isku mid markaa saxaabadu ridwaan ullahi calayhim saa waa samayn jireen sidaasoo kale nebigu markuu noolaa ee uu la joogay waa weydiisan jireen aakhiro marka la tago inuu shafeeco qaado oo macnaheeduna uu yahay inuu ilaahay u baryo rasuulka ila waxaan ku weydiisanayaa markaan dhimanano aakhiro tagno inaad ilaahay noo barido aakhiro dhexdeeda ina ilahay noo barido axaadiid baana kusoo aroortay waxaa kamid a ah xadiidka wariya alimaamu axmed raxima allahu tacaala in qof khaadim ahaan riwaayaatku waa ku tilmaameen imra waa ku tilmaameen qof rasuulka u adeegi jiray inuu rasuulku ku odhan jiray alaka xaaja wax dana ma leedahay isagoo rasuulku waa abaalgudaya deetana maalintii dambe uu rasuulka calayh salaatu wasalaam ku yihi liya xaaja rasuulka ilaahay ow dan baan leeyahay oo rasuulku weydiiyey dantiisu waxay tahay kadibna uu ku jawaabay an tashfaca liya fi laakhira oo yowma alqiyaama inaad ii shafeeco qaado aakhiro weeyaan dantaydu laakiin nebigaoo nool oo la jooga ayuu laha ilaahay ii bari aakhire markaynu tagno nebigaoo dhintay alayh isalatu salaam taama weydiisanahayn rasuulku wuxuu ku yihi ilaa falaa faacinnii bikasrati sujuud haddii taa mooyaane wax kale inaad iweydiisata aad diiday waxaad igu caawisaa si ducadan kuu ducaynaya de ilahay u aqbalo inaad cibaadadiiyo salaadiiyo inaad badsato taa igu caawi waxaa kaloo lamida ah xadiida kale imaamu axmed wariy o kadalika abarani min xadiidi cawf ibnu malik wuxuu leeyay anagoo safar aanu habeen wakti dambe meel degnay qof waliba wuxuu barkaday dhudhunka hashiisii ama neefkii geela gaadiidka u ahaa ayuu barkado waa yaro jiifsaday kadib rasuulka alayh isalaatu wasalaam hashiisii baan soo agmaray buu leey rasuulkii baan waayay meel markaa buur dhinacaa naga xigtayna dhawaaq baan ka maqlay buuri kadib mucaad ibnu jabel iyo saxaabo kalean soo kiciyaan ku ui waa rasuulka ilaahay m ma joogeen kadib rasuulka calayh salaatu salaam ayaa noo yimi markaasaa wuxuu yihi ataani aatin min rabbi mid yimaado xagga rabbi laga soo diray baa ii yimi markaasaa wuxuu igu uhi laba kala dooro ashafaaca iyo an yadkula nisfu ummatika aljanna in shafaaco lagu siiyo iyo in ummadaada kala bar jannada u galo fakhtartu shafaaca buui nebigu ala slat slam shafaacadaan doorta marka cawf ibnu malik iyo saxaabadii kale waxay ku idhaahdeen rasuulka ilaahay ow waxaanu magaca ilaahay kugu weydiisanaynaa oonu suxbada aanu saxaabadaadii kugu weydiisanaynaa an tashfaca lana yowma alqiyaama riwaayadda abaraani waxaa ku xusan inaad ilaahay subxaana watacaala noo barido oo lafdi ducaa baa kusoo arooray marka taas iyadu ishkaal ma leh nabigu alayh salatu salaam markuu noolaa arrin adduunyana ilaahay nooga bari waa la odhan jiray aakhiro marka la tagana ilaahay noo bari saxaabadu waa odhan jireen wa hada min ducaai alxayi alxaadir fima yaqdiru caleyh waana baryo la baryey qof nool oo jooga wax uu awoodana la weydiistay marka shirki maa taas xaaladda labaad waa xaalat اlxayaati اlbarzakhiya nebigu alayh الsalatu salaam markuu dhintay laa shaka inuu nebigu ku jiro alayh الsalaatu wasalaam xayaat اlbarzakh noloshii barzakh oo nolosha udhaxaysa nolosha adduunyo iyo nolosha aakhiro nolosha bilaabanta qofku markuu nafbaxo ilaa suurta laga afuufayo dadku ay qubuura kasoo baxayaanna waxa weeyaan jirta nebiga alayh الsalaatu wasalaam xaaladdaa ducama laga delbi jiray oo ilaahay noo bari ma la odhan jiray qolooyinkan qubuuriyiinta ee khuraafiyiintahay yaqiisuuna alxayaat albarzakhiya cala alxayaat اdunyawiya noloshaa barzakhay uga qiyaas qaataan nolosha adduunyo waxay leeyiin nabiga wixii la weydiisan jiray markuu adduunyada ku noolaa markuu dhintayna waa la weydiisan karaa liannahu xayun fii qabrihi waayo qabrigiisa ayuu ku nooliyay laakiin taasi waa baail inay baail tahayna waxaa tusinaysa labadaa nololood nolosha adduunya nolosha barzakho waa laba nololoodoo kala duwan waa laba nololoodoo kale axkaam duwan waad arkeysaa qofka iyo axkaamtiisa iyo axwaashiisa isbedelka ku dhacaya markuu dhinto alxayaat lbarzakhiya qofku markuu galo waxa ku dhacaya adiga arkaya waa tan dee la dhaxlayo xoolihiisii lala wareegaya waa tan gabadhiisii la guursanaya guurkii dee yanfasik bilmowt dhimashadaasu meesha kaga baxaya u dhintay soo maa waakada waa kan qofku wuxuu markuu noolaa uu qaban jiray aanu aanu qaban karin xataa cibaadaadku cibaadaysan jiray ayaanu ayaanu cibaadaysanahayn idaa maata bnu aadam inqaطca camalu ila min alaaث saxaabadu rasuulka alayh الsalaatu wasalaam siday ula dhaqmeen markuu dhintay ma sidoo uu nool yahay bay ula dhaqmeen waa suaal aal muhima ah. oo noloshaa uu galay ee bilmowt geerida uu ku galay iyo noloshii geeri geerida horteed uu ku sugnaa ma isku mid bay ka dhigeenoo way isaga qiyaas qaateen waa qodob muhima ah, qodobkaas waxaa taariikhdii saxaabada iyo aaaarta laga soo wariyey iyo qaabka u dhaqmeenba wuxuu tusinayaa inaanay isku xukum ka dhigin nolosha geerida ka dambeysa iyo nolosha geerida ka horeysa oo kale axkaam ay ka dhigeen tusaale rasuulku markuu calayhi salatu salaam nafbaxay isagoo ah, iyadoon weli la aasin ayaa masaa'il ysku khilaafay masaaisha waxaaba kow ka ahayd rasuulku wuu dhintiyo muu dhiman oo cumar seef baabu halkan la taagnaa wuxuu lahaa waa shuqulkii munaafiqiinta iyo dacaayadoodii qofka dha nebigu waa dhintay waa dilayaabaabu la taagnaaba abubakar baa yimi wejiga nebigu maradii ka qaaday calaamadii geerida uga muuqda inuu dhintay buu xaqiiqsan kadibna waa dhunkaday nebiga caleyh salaatu wasalaam waxaanu cumar ibn khaaab xuusiyey aayaadkii tilmaamayay nebigu inuu dhimanayo inaka meyitun wa inahu meyitun markaasuu cumarna yaqiinsaday rasuulku alayh isalatu asalaam inuu dhintay hadday labada nolol isku mid yihiin maxay rasuulka u weydiin wayen rasuulka ila miyaad dhimatay mise waad nooshay si ay jawaabtiisa ugu kala baxaan hadii la yskaga qiyaas qaadana labadu ay isku mid yihiin waxaa kaloo la ysku khilaafay aaskii nebiga alayh isalatu wasalaam oo nebiga see loo maydhaya baa la isku khilaafay mayadoo maryihiisu ku dadayin baa la maydhaya mise sida dadka kale dhintay loo tajriidiyo dharka looga saaro ayaa loo maydhaya nebiga alayh isalatu wasalaam saxaabadu may weydiin mar rasuulka ila saanu kuu maydhnaa haddii noloshiisii geerida ka horreysay iyo nolosha geerida ka dambaysa xayaat lbarzakiya isku mid yihiin soo may weydiiyeen ila ilaahay baa subxaana watacaala yihi fain tanaasactum fi shay faruduuhu ila llahi warasuul in kuntum tuminuuna bilah walyawmi alakir waxaa kaloo la khilaafay rasuulka halkee lagu aasaya se kitaabu tawxiidka aynu kusoo marnay rasuulka alayh salatu slam saxaabadu may weydiin waxaa kaloo la khilaafay yaa ummadda hogaaminayo madax u noqonaya rasuulka dabadi axad saxaabada ka midii rasuulka alayh salatu salaam arrintaasi ma weydiin masaa'il badan baa saxaabada soo martoo laysku khilaafo mararka qaarkood gacanka hadal iyo dagaal gaadhay sida wixii dhex maray markaa cali bin abi aalib radi allahu canhu iyo reer shaam mar qura rasuulka alayh salaatu wasalaam arrimahaasi looma celin saxaabadu waxay aaminsanaayeen waxaan ka socdaa adduunyadii nebigu alayh salatu wasalaam uu ka tegey inuu yahay eybun can nabiy alayh isalatu slam wax nebiga ka qarsoon nebiguna inuu galay nolol kale oo noloshii hore ka duwan oo sidii hore aan loola tacaamul ahayn waxaa la mida ah nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu noolaa sidaynu sheegnay rasuulka calayh salaatu wasalaam ayay saxaabadu u iman jireen oo ilaahay inuu u baryo ay weydiisan jireen sida roobdoontii oo kale markuu nabigu alayh salaatu wasalaam geeriyooday marnaba ma dhicin intay qabrigiisii dul tageen idhaahdeen rasuulka ilaahay ow ilaahay noo baray oo roob noo weydii waxaana taa tusinaya xadiidka cumar ee bukhaari saxiixiisa ku wariyey innaa kunaa natawasalu ilayka binabiyika fatasqiina waxaanu kuugu tawasuli jirnay ducada nebigaaga markaa roobka waad noo shubi jirtay haddana waxaanu kugu tawasulaynaa ducada nebiga adeerkii oo cabaasa qolooyinka quburiyiinta xadiidka waxay u dariishadaan atawasul biljaah oo macana waxa weeyaan bay idhahdaan jaaha nebigaagaan kugu bari jirin iminkana nebigu waa dhintay waxaanu kugu baryaynaa jaaha cabaas taa waynuu iman doonaa laakiin masalada masale ka weyn oo hum fii kaflatin cana ay moogan yihiin buu xadiidku xujowiya oo ah inaan saxaabadu inay aaminsanayn nebigoo dhintay inaan la bari ahayn xataa ilaahay noo bari aan la odhanayn oo haddii nebigoo dhintay laga dalbayo duco iyo shafaaco maxaa cumar u diiday intuu qabriga nebiga alayh isalatu salaam dul tago inuu idhaahdo ilahay noo bari fadculaa yasqiina markuu noolaa sidii lagu odhan jiray maxaa cabaas u geeyey wakadalika mucaawiya radi allahu canhu waktigiisii istasqaa birajuli saalix min almuslimiin walam yastasqi binabiyi sala allah alay wasalam qadiyadda ku saabsan inaa kunaa natawasalu ilayka binabiyik aw binabiyina waa waxay culimadu idhahda waa dalaalat liqtidaa oo kolley waxbaa la qadaraya bidaati nabiyik bijaahi nabiyik biducaai nabiyik kolley waxbaa la qadaraya waxa la qadarayaana daliil buu u baahan yahay inaan nebiga daatadiisa iyo jaahiisa toona loo jeedina ducaau nebiyi loo jeedo daliil bay u baahantay in jaahiisa loo jeeda ama daatadiisa loo jeedana daliil bay u inagu marka waxaanu leenahay saxaabadu waxay ku tawasuli jireen ducaa nabiyi buu ahaa daatadiisana ma injaahaysana mahay maxaa taa u daliila baa isweydiin la sooma waxaa u daliila xadiidka anas ila cumar wuxuu ka warramay waxay saxaabadu samayn jireen soo ma fi listisqa fi xayaati nabiyi alayh isalatu asalaam dee waxay samayn jireen soo ka xadiidka anas fasiraya fadcu llaha yasqiina waa taas وkذلika الزbayr iبن bkاr في kitaab الأnصاab wuxuu ku wariyey cabaas radي الlahu عanhu inuu duceeyey weliba lafdigii ducada ayuu keenay bisnaadi صaxiix xaafid ibn xajarna wuu keenay qisadaas fii sharxi hada اxadiiث xadiidka cumar sharxiisa marka may ahaynun inuu cumar ibn khaaab iyo صaxaabadu jaaha cabaas iyagu ay ilaahay ku baryeen ee cumar wuxuu ihi cabaas oo kacoo ilaahay noo bari cabaasna ilaahay buu bariyey marka waxaan ilaahay loogu tawasulaya muxuu ahaa biducaai cabaas laa bijaahi cabaas laakiin arinta inaga muhimkayno ay waxa weeye fi hada alxadiid inaanay saxaabadu nebigii oo dhintay aanay baryin qadiyadda tawasulku biljaahi iyo bidaati waa qadiyad bidcaya gelaysa qadiyad shirki gelaysa maaha lakin waxaan u daliishanaynaa ducaaء الnabiyi wاطalbu minhu bacda mowti inay shirki tahay walihada cadl canhu الصaxaaba ridwan اllahi aleyh walihadaba saxaabadu ay ka leexdeen markaa saxaabadu nebiga alayه الsalatu salaam oo dhintay noo duceyna may odhan jirin wax kalena may weydiisan jirin waayo labada nololood inay kala duwan yihin bay aaminsanaa isagamana qiyaas qaadan cid kastoo taa khilaaftaana wado khaldan bay bartay xaaladda saddexaad waa fi carasaat alqiyaama garoomada qiyaame khalqiga lagu soo ururiyo markaana nebiga shafaaco waa laga dalbayaa bimacnaa ilahay noo bari baa la odhanaya sida xadiida saxiixa ku tiri taasina sida xagga dambeba aynu ku arki doono shubahaadkooday ka mid tahay in nebiga alayh الsalatu salaam iyo ambiyadii kaleba shafaaco lagu weydiisanayo fi laakhira waxaan leenahay taasi waa min baabi ducaai اlxayi اlxaadir nebigu markaa ma noolya mise u dhintay ya waa noolyihi nabigu alay isalaatu wasalaam dadkii dibbuu dee ilaahay u nooleeyo halkaasaa la ysugu keenay waa xayaato ka duwan xayaatadii barzakh waana xaadiroo waa la joogaa waana qaadir waa awoodaa inuu ilaahay subxana wa tacaala u baryo oo ilaahay baaba subxana wa tacaala u ballan qaaday oo waa almaqaam lmaxmuud aladi wacadahu llahu subxana watacala maqaamul maxmuudka ilahay u ballan qaaday weyaan marka qadiyadda shafaacada iyo qof in uh, shafaaco la weydiistaa tafaasiisha ayay yeelanaysaa wallahu subxaana watacaala aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala alih waasxaabihi ajmaciin